diidana goobta aad iskaga kacdoodan sii fadhiin baabu taxriimi samaaci alkhibati wuxuu baab yahay xanta dhagaysigeeda iyo maqalkeeda inuu xaaraan yahay iyo wa amri man samica khiibatan iyo in la furo axadkii maqlay xan muxaramatan la xaaraam yeeloon aan bannaanayn yaruduhaa inuu radiyo walinkaar calaa qaa'ilihaa xaggana uu ku qoonsado walinkaari calaa qaa'ilihaa kii yidhina uu ku dafiro soo yidha war iska joog uu yidhaahdo fain cajiza hadduu awoodi waayo inuu ninkii hawshii ka qabto aw amase lam yaqbal minhu ruuxii xamanaya muslimiinta uusan ka yeelin waanadii iyo wacdigii faaraqa dalika almajlisa in amkanah goobta ayada u ka dhaqaaqaya hadday u suura gasho qaal allahu tabaaraka wa tacaala waidaa samicuu laqwa acraduu canhu ilahay wuxuu ku ammaray muslimiinta wanaagsan idaa samicuu acradu canhu way ka jeesadaanoo way ka tagaan ma dhegaystaan wa qaala tacaala wuxuu kaloo hum can illaqwi mucriduun muminiinta wanaagsan waxaa weeye kuwa shay gacantara baqashka ah een maalaayacniga ah ka jeedsigana waxaa ka inaad ka tagto goobta iyada ahayd wa qaala tacaala wuxuu kaloo alla yidhi ina asamca maqalku iyo walbasara aragu iyo walfu'aada wadnuhu iyo qalbigu kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uulan waa la isweydiinayaa wixii aad ku samaysaan ee xumaana maqalkiinna iyo araggiinna iyo niyadiinnaba xisaab ka taalla marka ha ilaashado wey ilaahay nicmooyinka u idan siiyey ee arag iyo maqal ah iyo niyo iyo qalbi iyo caqliga in la ilaaliyo wey wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi oo kale waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina nabi allow haddaad aragto qolyaha tiimbanaya ama dhumbanaya aayaadka annaga wax ka sheegaya yakhuuduuna fii aayaatina yaqdaxuuna fii aayaatina aayaadka annaga duraya caayaya ku jeesjeesaya aayaadka kitaabka qur-aanka ah, rasuulka ilaahay baa ka ah, iyo xurmadiisii xaqiisii alla weynaa ka mida ah. waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina faacrid canhum ka jeestoo ka tag ha dhagaysanin xataa yakhuudu fii ay guda galaan oy hadal aan ka ahayn xadgudubki diineed ay wadeen waimaa yunsiyannaka shaydaanu hadduu shaydaanku ku hilmaansiiyo inaad ka jeesatood ka kacdo ama aad kala hadashay meesha waxaa xumaanta ay wadaan falaa taqcud ha la fadhiisanin bacda dikra ay bacda an tadkura intaad xusuusatay kadib maca alqowmi aldaalimiina kuwii mushrikiinta ahaa hala sii joogin hala fadhi mar kale lama sii joogi karo marba haddaad aragto haddii iyadoo lagu xadgudbaya kitaabka rabbiga iyo qur-aanka iyo diinta iyo nabiga iyo cirdiga muslimiinta inaad ka qabato wey ruuxi haddaad ka qaban weydood kari weydana goobta inaad iskaga tagto wey haddaad awoodo aayaddii kale suurat nisa baa lamida ah. waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahzaw biha falaa taqcuduu macahum xata yakhuduu fii xadiiin hayri inakum ida milhm in allaha jaamicu lmunaafiqiina wاlkafiriina fi jahannama jamiica wcan abi darda radi allahu tacala canhu can اnabiyi sal اllahu alayh wali wasalam qaal man radda ruuxii difaacee ka naqa can cirdi akhiihi walaalkii sharaftiisiiyo magaciisa difaaco war ka daaya yidhaahda oo xanta iyo xadgudubka ka celiya radda allahu can wajhi naara yowma alqiyaama ilahay baa wejigiisa asaguna ka noqo ka cesho ka difaaca wejigiisa maalinka aakhira naarta ka difaaca ruux muslime cirdigiisi oo difaacdo war ka daaya aad tidhi haddii lagaa diidayna aad kacday goobtii odan sii fadhiyin ilaahay baa subxaanahu wa tacala wuxuu kugu abaalgudayaa in naarta uu kaa dheereeyo oo wejigaada naar ka badbaadiyo wejigu naar laga dheereeyana waa kinaaya in adigaba ilaahay subxaanahu wa tacaala gebi ahaanba uu naarta kaa badbaadinayo rawaahu tirmid waqaala xadiiun xasan axaadiid fara badan baa ku yimid macnaha uu xadiidka abudardaa tilmaamay cararkawa ilaa toban xadiid gaadhaya ruuxa muslimka agtiisa ruux kaleo muslim lagu xantay ee difaacay ama ka kacay ilaahay subxaanahu wa tacala akhriya adduunba ninka inuu u hiilinayo oo maalin uu u baahan yahay u baxsan doono cirdiga muslimka iyo sharaftiisa iyo magaciisa wax walbood u geysatoo difaaca ilaahay baa kugu dhaqaya akhriya adduunba kugu dharqabanaya wa can citbaan bn maalik radi allahu tacaala can fii xadiiii awiil xadiikii dheera waxaa ku yimid almashhuuri caanka ahaa xagga bulshadu ay taqaaneen xagga sanadka ma aha alladii xadiikaasoo taqadama soo hormaray fii baabi raja ku soo hormaray qaala inuu yidhi itibaan qaama nabiyu nabigaa istaaga calayhi salaau wasalaam yusalii asagoo tukanaya faqaala markuu nabigu tukaday kadib wuxuu ihi ayna maalik ibnu dukshub waa inaga soo marraada markuu nabigu meeshii guriga citbaan uu yimid ee meesha ugu tukaday ee ansaari maqashay nabigu inuu guriga citibaan joogo waa kay isu yimaadeen ansaar dhaqanna u lahaye nabiga soo salaameen duqoyadoodii dhallinyar waa la yimid kadib nabigu ka dhex arki waayey saxaabadii fadhiday ee ansaareed nin caan ahaayo maalik ibnu dukhshun la jiray dukhshum iyo dukhshunba waa la ahriyaa nuun in in miim waa isku mid faqaala rajulun wuxuu yidhi daalika ninkaas nabi allow midka asaga ah munaafiqun waa uurka gaal weeye afka muslim uurka gaal weeye ma aha muslim laa yuxib اllaha walaa rasuulah ilaahya rasuulkiisa ma jecloo saa darteed buusan ku soo salaamin kuu imanin meesha ansaari markay maqleen inaad guriga citbaan joogto uusan nafar ka hadhin faqaala اnabiyu nabigu wuxu uhi calayhi اsalaau wasalaam nabigaa difaacaya saxaabiga maalig ah laa taqul dalika sidaa ha odhanin ha dhihin sidaa alaa taraahum waadan u jeedin maalik ibnu duqshum qad qaala inuu yidhi laa ilaaha ila allah yuriidu bidalika wajha allah inuu towxiidsaday asagoo ilaahay dartii oga jeega towxiidkaasi miyadan ka warqabin udan ogayn waina allaha subxaanahu wa tacaala weynana qad xarama cala annaari naarta wuxuu ka xarimay man qaala laa ilaaha ila allah ninkii sidaa yidhaahda yabtaqii bidalika isagoo ku doonaya towxiidkaasi wajh allah ilaahay darti muttafaqun calayh citbaan bikasri اlcayni cala اlmashhuuri citbaan caynka waa loos dhighayaa sida caanka ah. wa xukya damuha in la godana waa la warshay oo cutbaan la yidhaahdo wa bacdaha taanu muhanaatun aw muhnaatun ta laba dhibcood ka dambaysa min fowq kor laga saaray dhibcaha labada ah uma baun muuxada ba hal dhibcidaa ka dambaysa wadukhshum bidami daali wa iskaani lkhaa'i deelkoo la godo khadana la reebo wa dami shiin shiinkana la godo almucjamatayn labada dhibcood leh idan xadiidka waxaa ku jira ruuxa muslimka wanaagaad ku ogtahay baad ku sheegi haddii la duro wax laga sheegana wanaagaad ku ogtahay baad ku difaaci xaq ruuxa muslimka kugu laahay weeye xaqaasi marka kii la dulmayna hiilu u yahay kan xadgudbeed yactidhina asna hiilu u yahay unsur akhaaka daaliman aw madluuman weeye waa min addiin ruuxa wanaagga lagu ogyaha lagu difaacahayaa kii xadgudbay waa laga qabanayaa weliba intaa muusan ku ekaysan wadaadka duray xitbaae maalik duray waa sidii nabi allow adugu sidaasaa tiri laakiin annagu markaan ninkaa u fiirsanay maalik ibnu dukshuna hiiladiisi iyo munaafiqiin unbu la oo la jooga oo kuweel yahay oo la olog yahay oo ku jeel yahay oo daalika kahfu lmunaafiqiin buu xataa yidhi wadaadku marka nabig wuxuu ihi maya marka culimmadu waxay leeyihin nabigu wuxuu u qiray inuu yahay muslim saadiq ah ybtagii bidalika waj alla waa shahaada nabawiya min macsuum inagu waan tawxiidsannaa waa ashahadannaa badankeen waxaa laga yaabaa inaan laga maqraati kici karin iyo hoostanna waxaa jira laakiin ninkan waxaa la yidhi miyaadan u jeeda inuu yidhi laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah maxaa yeelay wadaadka duray wuxuu ku duray munaafiqnimo munaafiqnimadii qudhigeedii buu nabigu ka celiyey oo yidhi munaafiq ma aha markii doodii ay socoto wadaadka uu ku soo laabto nabi allow ilaahay rasuulkiisa naga og laakiin annagu ninkaa daahirkiisu haddaan ansaarnahay munaafiqiintuu noogu tirsan yahay maxaa yeelay iyaguun bollo socda ayaguu ku sheeka yahay ayaguu ku fadhiyo ku kabdhoodi yahay shimbirade shimbirkiisuu raaca watuyuuru calaa ashkaaliha taqacu yaa rasuul allah macno noocaasu ku dooday nabigu marka hawshu halka markay gaadho hay baaina uu ogyaha waba kuma diaaco hay baaina uu ogyaha waba kuma difaaco maxaa ninkan daahir buu daliishaday daahirkan in la cuskado oo la daliishadana waa asal diineed lama jebin karo saxaabiga hadduu ku hari lahaa miyaadan u jeedin annahu qaala laa ilaha ila allah yabtaqi bidalika wajha allah nabigu waa iska aamusi lahaa laakiin dood baa soo noqota oo alictimaadu cala aahir ah daahirka in la cuskado ruuxi wixii ka muuqda islaamnimiya gaalnimo lagu xukumana waa asal diiniyeedoo nabigeenu qariray oo fadhiisiiyey nabigu markaa wuxuu ku qasbanaaday asal kaleoo daahira inuu ku difaaco saxaabiga markaasuu yidhi xadiidka abuurira caddeeye kii haabit bnu xaraam nabigu wuxuu yidhi ninkan maalig ibnu dukshino soo ree bader ma ah bay dhaheen wuxuu nin ree badara nifaaq kama asaxo badrinimadu marka waa daahir shay bannaanka yaallo goobjoog iyo dagaal iyo halgan la yaqaano wey raggiisuna uu tirsan yahay oo ah ninkan soo ree badar ma aha wadaadkaadan weerarayo haa wamaa yudriika ana allaha iطalac calaa ahli badrin faqaala icmaluu maa shitum faqad hafartu lakum walidaalika cumar waxay caddeeyeen tilmaameen ree badar nin ree badara ah, nifaaq kama asaxo wabitaali nin reer badana intuu nooya gaalnimo ku dhici maayo taa ogaada laa yasixu اlkufru wاlnifaaqu ahli badrin waa macsuumuuna min dalik macaasida kale dunuubta kale ummadday oola saman laba nin ka mid a ah intay khamre cabeen baa midna xilligii nebi la karbaashay midna xilligii sayidina cumar baaba xadkii lagu oofi oo macaasida kale culummada muslimiinta kala mid yihiin ama kufriga weyn ama shirkiga weyn kama asaxo can ahli badri maxaa yeelay xaggey culimmadu ka fahmeen waxay ka fahmeen naska kutusahay dalaalatu tarkiib daliil la yidhaahdo qaacida usuuliya ay isticmaaleen laba nas ama laba adillo baad isu keeni waad isku dari wixii ka soo baxaad fiirinaysa maxaa laga wadaa qur-aanku muxuu sheegay qur-aanku wuxuu sheegay oo ah ku tigtigsaday kufri iyo shirki inaan la aqbalaynin ina cafwan inaan la dhaafaynin towbad la'aan ma tahay mise maaha iyo shirki ruuxi ku dhaca looma dhaafo kufrigaa iyo shirkiga akbarka ilaa uu ka toobad keeno waa aayadii qur-aanka nabiguna reebder muxuu ka yidhi ilaah intuu saa u fiiriyey yaa wuxuu yidhi waxaad doontaan sameeya waaba idiin dembi dhaafay meesha maxaa ka soo baxay dembiga ree badooroo dhan waa dhaafan yahay waa la cafinhayaa min hayri towbatin musbaqanba ilaahay baa u ballanqaaday waaba la dhaafay dunuubtoodoo dhan min hayri towbatin xagganna maxaa la yidhi kufr iyo shirki lama dhaafo towbad la'aan maxaa ka soo baxay bahalkii aan tawbad la'aan la dhaafi jirin kama dhaco ree badar wey macnahaasay culimmadu isu keeneen markhaatiyaal bay leedahay lanno saxaabiga marka gaalnimo lagu tuhmay nabigaa ku difaacay soo ree badar maaha buuri xaadib baa lagu tuhmay munaafiqnimo iyo gaalnimo nab xusuu ree badar ma ah muxuu tilmaamaya ree badar kama asaxdo gaalnimo iyo nifaaq kama dhacee wixii ka dhaca dembi kale uun kabiire iyo macaasi kale ka dhig laakiin gaalnimo ma gaadhan howlahoodu macnahaasaa meesha ku jira saydanoo noqotana wuxuu inoo ruuxa muslimkeed wanaag ku ogtahay ninka ku xadgudba waa difaacaysaa oona xaquu kugu leeyahay kana xumahaad ka qabanaysaa oo ku dhaqaaqay kaa kaa maqanna cirdigiisii sharaftiisii baad u helinaysa wa can kacab bin maalik radi allahu tacaala canhu fii xadiiihi awiil asna xadiidkiisi dheeraa waxaa ku yimid fii qisati tawbatihi oo ku saabsanaa sheekadii toobadiisa in laga toobad aqbalay bacdamaa dagaalkii tabuuka ay ka hadheen asaga iyo saddex wadaadoo kale min hayri cudrin laba wadaadoo kale min hayri cudrin qolyaha cudurdaarla'aan ka hadha haddee way badnaayeen munaafiqiin bay u badnaayeen laakiin ragga mukhlisiinta ee cudurdaarla'aan ka hadhay dagaalkaas iyo duulaanka nabigu ummadda ugu yeedhay nafiirka caamka ahaa saddexdoodasay ahaay waqad sabaqa wuu soo hormaray iyo qisadu fii baabi towbaan ku soo hormarin dheer oo laba bogba ka badnaa qaala kacab wuxuu yidhi qaala nabiyu nabigu wuxuu hi calayhi salaatu wasalaam wahuwa jaalisun fi lqowmi bitabuuq nabigoo dhex fadhiya saxaabadii tabuuq markuu gaadhay wuxuu yidhi maa facala kacabnu maalik kacabkii ina maalig ahaa muxuu ku beeqaamay muxuu sameeyey ma arkee faqaala rajulu min bani salima nin reer bani salima ayaa wuxuu yidhi laanka waa loos dhigayaa yaa rasuul xabasahu ninkaa waxaa xanibuu halgankii duulaanka ka reebay burdaahu dhawiisii macawisood gu'iisii quruxsanaa ee cusbaa iyo macawistii ayaa reebtay buuri iyo wanadaru eegma uu eegahayo fii cidfayhi uu fiirinayo dhinacyadiisa xarago cujbi iyo sharaftiisii uu la yaabay iyo xoogogaas yaa kulbo saasugu fiirinhayabuu isu bogayo culayskii halganku diiday buudhi faqaala lahu mucaad ibnu jabal oo reer bani isla qoyska ah wuxuu ku yidhi bisa maa qulta waxaad tidhi baa xun wax ba'an baad ku hadashay maxaad ka doonta badda wallaahi yaa rasuul allah ilaahay baan ku dhaartay rasuulka ilaahay oo maa calimna calayhi illaa khayra waxaan wanaag ahayn kacab kuma ogin ninkan warkiisana kuma taageersanin ninka xataa fasakata rasuullah rasuulkii ilaahay baa aamusay muttafaqun calayh hawshaa markii halkaa u dhacday saxaabiga la difaacay nina u weeraray nina u hor nabigu waa ka aamusay difaaca inuu taageersan yahay baa loo arkaa sidaasay noqoto inuu saadiq mu'min mukhlisa yahay towbadiisii bay ka caddaatay iyo qaabku u hadlay kala kulmay gaaladii iyo boqoradoodii reer khasaasino iyo uga badbaaday waad soo marteen cifaahu jaanibaahu weeye wahuwa ishaaraةu ilىa icjaabihi binafsihi waa shaxartaamid hebel wuu shaxartaamahay xaragaa la hadhay wey intuu macawistiisii iyo fiirinayey ee uu laafiyoonayey ayuu diintii iyo halgankiiba ka hadhay buuri somaaliya holaa way taqaanaa moogta marka macnahaasuu u jeedaa taa marka waxaa weeye ruuxa muslimka xaalkiisu waxaa lagu xambaaraya asal salaamu asalka ruuxa muslimka dhaqankiisi wuxuu sameeyo inuu badqabo fayow yahay mumin saadiqa yahay ahlu khayr yahay wanaagsan yahay run sheegayo baad ku ambaaraysa asagoo dhici karto inuu munaafiq yahay lama qodqodo lama dabagalo waa la iskaga daba tukadaa gawriciisaa la cunaa maraatigiisaa la qabtaa daan balaaya kaaga soo bixin salaantaa laga radiyaa waa laga guursadaa waa loo guuriyaa waa lagu daba tukadaa hadduu dhintona waa lagu tukadaa wax culaysa ilaa aad ogaanayso wax diida lama qodqodo mastuurulxaal baa la yidhaahdaa dadka muslimiinta waa inaad sidaa ku xambaarto gowracooda hilib bay kuu keenaan gowracanoo dhiig ka daadanhayo lo iyo geel iyo ari seed u gowracdeen bisinka ma u qabateen idabdarro wey bisink ma u qabateen seed u ma taqaanaa si wax loo gowrac bal itilmaan waa shuqulxuma takfiirku meeshu ka bilowdo wey diinxumadu meeshay ka bilaabata wey shikiga iyo waswaasku iyo imtixaanku meeshu ha u bixin hawsha ruuxan islaamka kaaga muuqda haa aad waxaad qoonsata ka arkayso sidaa ku wad aad xumaan ku arkaysa diineed wanaaggaa kula dhaqan ha qodqodin sidaas weeye marka maa calimna alay ilaa khayran buur ninkan warka ku haya kibir baa reebay iyo idabdaraa reebtayna warkiisa kuma jiro idan inuu is yidhi maxamed maanta ciidan ooma baahno in badan bay beertu kaa baylahday ciidan badanoo toban kuna raacay gaalana ilaah waa bal xoogow ilihii dhaqaalehe biilka yar hagaaji nabiguna kuu baahan maayo cudurdaarkaasu iska dhaadhiciyey ilahna ku badbaadiyey runtu uu sheegay marka saasaa lagaa rabaa baabu ma yubaaxu min alhiiba wixii la baneeyey ee xanta la baneeyey buu baab yahay maa yubaaxu min alhiib hiibadu asalkeeda waa inagu soo mara inay xaaraan tahay adilada kitaabka iyo sunnadu ay tuseen abu cabdulahi اlqurطubina fii tafsiiri ijmaac اlmuslimiin buu soo guuriyey inay tahay kabiira min alkabaa'ir shaaficiyaduna khilaaf bayba soo guuriyaanoo waxay rajaxeen inay tahay sahiira min asakaa'ir saaxib ulcuddaa sheegay raafic baa ku raacay nawina rawduhu ku raacay laakiin adkaarkii riyaadku wuxuu maraya inay kabiira tahay min alkabaa'ir shaaficiyadu qaybo ka mida waa kabiira min alkabaa'ir bay leeyihiin laakiin muta'akhiriintoodu khazaali oo sakiira ka dhigay bay iska dabarucleeyeen oo ku yar aafoobeen almuhim ra'yiga maalikiyada ay sheegeen baa saxan ijmaacay soo guriyeen far baa ku godan laakiin adilada kitaab iyo sunno iyo qiyaaska saxiixa buu tusayaa inay kabiira meel kabaa'ir tahay in sakiiro la yidhaahdo sal ma laha iyadu taa iska daaya daliil ma laha idan xanta la bannaynaya maxay tahay xanta la bannaynayo waxay u laabanaysaa qaacida sharciya oo la yidhahda maa xurima sadan lidariica ubiixa lilmaslaxati اraajixa qaacidada shareecadu waxaa weeye shaygii loo xarimo ee ummadda looga mamnuuco amu aafo kala keena oo balaayo kala keenaa shaygaa asaga waa la banneeyaa haddii maslaxa ay ku tacalluqdo tii ka weyn maa xurima saddan lidariica ubiixa lilmaslaxati alraajixa namiimadu iyo xantu waxay keenaan muslimiintu inay kala dhintaan oo laysku dhaco midnimadii muslimiinta wadajirka salaamatu sadrigii qalbi fayoobidii ukhuwadii diineed iyo islaamnimadii noo dhexaysay baabi'iyaan kalago iyo waxay keenaan burbur ayay keentaa haddii laakiin la helo maslaxo ay gashoba hiibadii waxaa gasha maslaxo diinka lagu difaacayo inay burbur keento oy ummaddu isku dirto oo wejigeenna ay kala jeesoon qadaadka isku duwno oon kala dhimannaa horaanba loo xarimay haddiiba ayadu qudhigeedii loogu baahdo in islaamka lagu difaaco diinkii lagu dhowro oo muslimiinta lagu ilaaliyo markaasi way bannaanaanaysa waxayna u bannaanaatay mafsadadii loo xarimay khiibada iyo namimada loo diiday baa meesha ka baxday mafsadadii baa meesha ka baxday maslaxa raajixa timid baabulmawaasana wey ee xansideedii ah oo mafsadadeedii weli wadata oon waxba iska dhiman baa la banneeyo hawshu ma hawshu ma ah iclam waxaad ogaataa ana alghiibata xantu tubaaxu waa la baneeyaa liqaradin saxiixin ujeeddo sax ah sharciyin oo weliba diinka waafaqsan baa loo banneeyaa qaradkaasoo laa yumkinu alwusuulu ilayhi uusan suurogelin in la gaadho qaradkaa iyo ujeeddada iyo dantaa la fushado ay suurogelaynin ilaa biha ilaa bilhiiba xanti mooyeen si kale oo loo meesha loo gaari kara ma wa huwa sittatu asbaab xanta loo banneeyaa idan halka waxaad ka fahmaysaa xantu iyo beentu iyo namiimadii wixii la halmaala muxaramun lidaatihi ma ah muxaramun lidaatihi ma ah waa muxaramun limafsadatihi wixii loo xarimay mafsado iyo dhibaato uu keenaya darteed dhibaatada uu keenayay maslaxa ka weyn haday timaado asagana ay ku tacalluqdo waddo kaloo loo marana la waayo waa la banneeyaa haddii qawaacidu shariica wey saa darteed beentu meelaa la baneeyey meelaa la baneeyo haddii haweenaydaadii ay xoogow kugu yarkacsan tahay been in lagu maslixi karee shaead inoo ogolaatay adiga laftirkaad adoo kacsanoo buufka ku haya adaad soo gasho islaamtu kaa yar cabsato ama inay kudejiso ay damacdo been bay kugu dejin karta laba walaalo isku dhacsan oo kala dhintay been baa lagu heshiisiin karaa ninka hebel ammaani dhoweyd oon meel ka wada qadaynin aad buu kuu ammaanaya weligana muuse ammaanin uga wata wuuba higaadiyaaba aad buu kuu ammaanaya wanaagaaduu ka sheekeynaya ninka aad buu kuu jecelaya adunbaa xumaan ka arkay hebel nin xun ah saad waday xulu balaanna iigee ajir baad ka helaysa been baad ku heshiisiin kartaa waa isu soo jiidi dagaalkoo kale kii nabigu banay calayhi salaatu wasalaam maslaxa ku quntay marka beentu ma aha muxaramun lidaatihi shayga muxaram lidaatihi weligii ma bannaanaado weligii ma bannaan maslaxa kastoo ku qunta bannaan maayo sida shirkiga iyo lagu been abuurto iyo kufrigu weligood bannaan mahaya maxaa yaele waa muxaramun lidaatihi qudhigiisa kanna waa maxay waxaa loo diiday dhib ka dhalanaya awgii mafsado uu keenaya awgii eel xun uu keenaya loo diiday eelku xumaa wax ka fiican haddii la helo asagana ku xidhnaado waa la baneeya wadaadda waxay dhaheen iska daa laba ruuxoo muslimiin oo isku dhacsan heshiisiintooda in been lagu heshiisay garanay adiga qudhigaada iyo ruux kale oo muslim isku dhacdaan ama aad ka baqdo haddaad runta u sheegto inuu kaa xumaado oo qalbi xumaado been ma ku xallin kartaa hebelow telefoonka maxaad iga qaban weyday walaalow waan jiifa indhahaad kala haysagowaad haddaad iraahdo niyo maxaan kaaga qaban way waan mashquulsanaa maanaa taa ii quursanaysa uba xanaaqiba kala dhimataba hadday bannaanaatay laba walaal ah oo dhibdhex yaallo been in lagu heshiisiiyo sidoo kale waxaa bannaan bay dhah adiga iyo walaalkaa dhibka idiin dhexeeyo ama xumahaad ka baqayso inaad been ku xalliso anugu walaal baan asna waa walaal laba baan nahay soomaa yidhaahde warka maxaad ka leedihi baashan aan lagu kaxla tegin haddii been laydiin fasaxo baasha waad fiid soo haysaan wa huwa sittatu asbaab toddoba sabab lix sabab weeye waxa banneeya ee keena shaygii la diiday in la banneeyo limaslaxatin raajixa alwalu altadalumu gardarra sheegasho nin baa kugu xadgudbay sheekh baad oga dacwoonaysaa qaado baad oga ninaba doonoo asaga wax ka qaban karaad uga dacoonaysa walaalkii iyo ahalkiibaad u sheeganaysa war ninkii walaalkaa ahaa ama hebel ahaabaa niyow saa ii gala saasuu way dulmay waad u sheegan kartaa dulanka aad ka sheeganayso asaguu u dhibsanaya dikruka akhaaka bimaa yakra soo in laga dhib sheegto oo dulanku geystay loo sheego ahalkiisi iyo faamilkiisi iyo culummada iyo qudaadda iyo indheergaradka iyo nabadoonnada asagu sooma dhibsanayo wuu dhibsanaya asagoo dhibsanayaan sheegaynaa maxaa yeelay dulankiisa in la sheego oo dulanka laga qabto asagay dan u tahay asagaan hadda u helinaynaa unsur akhaaka daaliman aw madluuman xadgudubku geystayna waan ka qabanaynaa asagana waan u helinaynaa idan maslaxa ka weyn baa ku tacalluqday asaga dhibsigiisu macna ma laha dhibsigiisu keligiibuu ahaa laakiin hadda laba dhib baa taga anna waa igu oo madluum baan asagana wuxuu baahan yahay dulmiga in laga qabto loo heliyo labadaa maslaxa kee xoog badan iyo mufsadadii isaga u noqonaysa saasaa loo baneeyey fayajuusu waxaa bannaa lilmadluumi kii la dulmee lagu xadgudba an yatadallama inuu u dhibsheegto ila sulطaani ruuxa mas-uulka wاlqaadi ninka ummadda kale xukuma wahayrihima iyo qaadi iyo suldaannimaan ka ahaynoo miman lahu wilaayatun axadkii mas-uuliyad iyo xil haya ah aw amase miman lahu qudratun ama ruuxi calaa insaafi inu oga garsooro min daalimi kii dulmiyey oo fayaquulu ninka madluumka wuxuu odhanayaa dalamanii fulaanun bikada hebel baa igu dulmiyo iga dhacay hanti intaas hebelo iga qabo gurigaygiibuu iga dhacay saasuu igu sameeyey carruurtiibuu iga dilayaa darisxumaan ku qabaa idan waad sheeganaysa laa yuxib allahu اljahra bisuuءi min alqowli ila man ulim qur-aanka cadday man ulim xadiidkii abi hurayra fi الصaxiix layu اlwaajidi ظulmun ninka hantida bixin karee mermeeriye muslimiinta xaqa ku leh aalim wey wuxuu samayna waa ulmi xadiidkii shariid ibnu suwayd aلثaqafi fi الsunan layu اlwaajidi ظulmun yuxilu cirdahu wa cuquubatah riwaayadii abi hurayra waxay ahayd xadiidkii asagu maطl haniyi ulmun lafdiga maطl haniyi buu ahaa saxiixaynka idan nabig wuxuu waa dulmun yuxilu cirdahu wa cuquubatah adoo hantidii daynta bixin kara ama xaq lagu laha bixin kara ama biilki bixin kara haddaad dadkii mudnaa xaqaani ka mermerisood warwareejiso waxaase waa dulmi dulmiga aad samaysana wuxuu keenayaa in lagu ciqaabo lagu xidho lagu garaaco kow cirdiga adiga sharaftaada lagu xadgudbo wax laga sheego daalim inaad tahay xaq maanaca lagu sheegahaya idan sababkaani uu sheekhu sheegay qur-aankai sunnadu waa caddeeyeen asbaabtan lixda ah saa ruux u tiriyo oo isdabadhiga oo ka soo reeba xantii la xarimay tiriya hazaali baa u horrey intaan ka warqaba abuxamed alhazaali ee kitaabkiisa ixyaa ku sheegay nawowin marka sidii oga soo qaata adkaarka ayuu ku sheegay inuu hazaali ka soo qaatay laakiin riyaadka markuu marayo iyo adkaarkaba ma sheego waclamtaan buu qudhigu ka sii degin meeshuu ka soo dheegtay ma sheegin adkaarku laakiin ku sheeg ama saxiixu muslim iyo eh, sharxu saxiixi muslim iyo halkaanba wuu tiriyaa waad fahanteen bay la goor waxay culamada ka soo qaada inaad shardi ma ah mar hadday asal iyo masale cilmigu diinta waafaqsan sheikhii qoray markore u qoray in laga faa'idaysto ummaddu ay sii gaadho madhihin markaad idinku aad qaadataan hala ii sheego halla ii sheego meesha kuma jirto masaa'ilka khaaska adugu istimbaad khaasa aad ku keentay ead la gooni noqotay baa culummadu ay ku qaydeen sheegidda cilmiga laakiin caamkaee shaamilka ee muntashirka ah nin walbana kitaabka rabbiga uu ka fahmi karo in lasu tiiriyo lagu dagaalamo waa bidc casriya aani baabka sababka labaad ee keeni kara in xanti la banneeyo bimacnaa wax ka sheegiddaad in la banneeyo alisticaanatu calaa takhyiiri lmunkar in laysu kaalmaysto munkar doorintii wey shay munkar ah ruuxu samaynaya dembi buu samaynaya adugun waxba kama qaban kartid idan ruux ka qaban karaad u teg waxaad war hebelow ninkii hebela dhibkaasuu ku jiraay kaalay ka qabo kii mooryaanka ahi hebelaasu garamaysaa gabar buu rabaa inuu kufsade kaale anugu uma dhaqaaqi kara adaa awood laho ama iga geysana yac ka dheh idan waxaad u kaalmaysanaysaa in munkarka la dooriyaad ruux u kaalmaysanaysaa marka saaxiibulmunkarkii waad sheegi hadda sooma falkuu ku jiray baad sheegi asagoo in falkaa la sheegana ma ogol hadda uu ka dhimanaya alisticaanatu calaa takhyiir lmunkari warad اlcaasi ninkii ilaahay xadhiggiisa gooye caasiya loo soo celiyo loo soo noqo la sida wanaagsan fayaquulu mustaciinkii wuxuu odhanayaa kaalmaysanaya ninka kale fayaquulu wuxuu liman yarjuu liman yarjuu ninkuu rajaynaya qudratahu inuu awoodo calaa isaalat اlmunkari wuxuu ku odhanhayaa fulaanun yacmalu kada hebel waxaasuu samaynaya fulaanun yacmalu kada fasjurhu canhu ka reeb ka hor istaag wanaxwa daalika ah, ka qabo wayakuunu maqsuudu ninkan wax sheegahaye mustaciinka ana ujeedisu waa inay noqoto altawasul gaadhid la gaadhay ilaa zilat almunkari ruuxan kaarka ka gubiyo ceebe iyo ceebtiisa hal la ogaada yaysan ka noqon ujeedu waa inay noqoto dhibkaani ummadda in laga badbaadiye keliya fain lam yaqsid daalika hadduusan u munkar doorin iyo xumaan hor istaagid keliya u oo u jeedo nakaarka aad ka gubtid kaana xaraaman hawsha xaraam bay noqonaysa idan nafs shay watacaawanu cala albiri wاltaqwa wlaa tacaawanu cala اlإثmi wاlcudwaan idan maxaa weeye ruuxa xumaha samaynaya eed adu waxba ka qaban karin axadka ka qaban kara fardu cayn buu ku yahay isagoo fardu cayn xaaladihii afarta ahaa ee takhyiiru lmunkar uu fardu cayn noqon jiray bay ka mid tahay ruuxa marka aad rabto inuu hawsha qabto waa inaad hadda u sheegto lixda xaala marka waa gabay yaroo laba bayd ay ku ururiya wadaadaha qaarkood nimanna saddex bayd bay ka dhigaan waalqadxu laysa bikiibatin fii sittatin hadda korna waa idiin sheegay mutadallimin wamucarifin wamuxadiri wamujaahirin bifisqin wamustaftin waman alaba licaanata fi isaalati munkari hadda koor baynu soo mar wاlqadxu laysa bikiibatin fii sittatin duurid la isku duro lix arimood xan ma aha mutadalimin kii hadda laga bilaabay nin dulmi sheeganaya wa muxadirin nin xumaan ka digaya wa mucarifi nin ruux qeexaya hebel mataqaanaa hebelkee hebelkii saas ah wuu garan waayo ninkii madoobaad soo garan maysid madoobaad wuxuu ka wadaa keliya in lagu garto keliya uu ka soco dad kale cay mujaahirin bifisqin nin fisqi la jahray oo xumaanta bannaan ka dhigtay ninka haddii asagaan ceebtiisa asfurin waa la sheegi waa lagu caayi laa xurmata lifaasiqin mujaahirin wa mustaftin min su'aal weydiisanaya sheekhow ruux baa sidaa sidaa igu sameeyey waa kume hebel baa waxaa igu sameeyey maxay diintu ka qabtaa islaanta waxatay sheekhow ninkaygu wuu gacan adag yahay biil ugu mustafti su-aal weydiiye wey waman alaba alicaanata fi isaalati munkari tan wey hadda waman alaba alicaanata fi isaalati munkari ba haddaynu marayna aثaali sababka saddexaad ee banneeya alstiftaau su-aal weydiisi wey fatwada aslka waa bayaan اlxaq istiftaan waa alabu bayaan اlxaq su-aal weydiisi keentay ruuxaani afaarihiisi in la galo wax laga sheego fayaquulu lilmufti mustaftigu wuxuu odhanayaa oo ku odhanayaa muftiga caalimkaa dalamanii abi aabbahay baa idulmiyey aw akhii aabbahay buu ka bilaabay wiilka ma dhihi karaa waa idulmiyey aabbahay baa idulmiyey anta wa maaluka liabiika xaggeed geynaysa adigiyo maalkaadaba aabbahaabaa ku leh iyo dalamanii abi aw ahi walaalkayba igu xadgudbay aw zawji gabadhi baa tiri ninkaygibaa i dulmiyey aw fulaanun baa bikada hebel oo nin kale ah waxaas igu dulmiyey fahal lahu daali ma u bannaanta hawsha ah. ruuxa marka laga dhib sheeganaya de ma ogol hawsha xaggaas yaqiibay ka noqonaysa laakiin maslaxo ka weyn oo in la badbaadiya ruuxuu dulmiyana laga qabta ayaa ku tacalluqday wamaa ariiqii fi lkhalaasi minhu jidka aan kaga badbaadi kara muxuu yahay iyo wa taxsiili xaqi xaqayga aan ku hirgelin karan ku heli karo iyo wa dafci ulmi dulmigana aan iskaga celin karo wanaxwi dalikuu odhanaya yani cibaaraun sidaa ku dhow fahada jaaizu lilxaaja lilxaaja sharciya maa xurima sadan lidariicati ubiixa lilmaslaxati alraajixa haweenka cawraadkooda iyo in la arko la fiiriyo shareecadu ma ogolo waan la xarimay waa markan maslaxo aysan ku tacalluqin haddii laakiin gabadha inaad guursato aada rabto inaad dhowrtaa laguu fasaxay waxaan cawrada weyn ka ahay kubkeeda iyo qoorteeda iyo meelahaas xataa inaad intaad meelo ugu dhumato bal aad isku ogaato ee quruxdeeda iyo qiimaheeda waa la ogolaaday laakiin adoo hor fadhiya maryaha waaweyn iska qaad aan ku arke weli salafka kama hayno salafka lama hayaan laisku khaldan hawsha ayada laakiin gabadhoo dhar yaraysato gurigeedii joogto xijaabku weyneed aan qabin haddaad korkaa ka fiiriso adoo aan idabdarro kale ka wadinoo ka rabaa inaad guursato hadday ku qanciso shareecada way bannaysa maxaa loo banneeyey limaslaxati nikaax baa loo banneeyey daymaduna horaan maxaa loo xarimay zinay ku geysaa ma xurima sadan lidariica alkhalwaة bأjnabiyatin aلsafaru min duuni maxramin annadar ilى اlcawraat waxaa loo xarimay bahal ka weynoo zin laydho musiiba bay kuu geyeen wadiiqooyinkan yararka ah halkaasay kugu ridaysa wadooyinkii yararka waa la bannaynayaa hadday maslaxa ka weyn ay timaado gabadha muslimadda ah hadday waddan gaala ku islaamto oo ay ku rafaado ay ku xorriyad ku weydu way hijroon kartaa iyadoon wax maxraman la soconin way safri adiya ayadu keligood haddama cidla oo baylaha iska heshaan waad wadi ka tegi maysid laa yajuusu alkhalwatu biajnabi intaad gabadha ka carari maysid libaaxa meel cidlaa ku cuni oon bay u dhiman baylaha weeye umuna caaisha ayaa soo kaxeeyey marka keligeed me cidlaa lagaga laga guura safaa ibn mucail baa soo binti rasuul lah sal lay maka zayd ibnu xaarioo ajnabika nabigu intuu u diray aya ayaa maka ilaa madiine keenay keligii rita ku soo waday duruuftu markay timaado wadiiqihii loo hor istaagay yuusan xumaan weyn ka dhalanin maslaxada ka weyn baa loo banneeyaa maa xurima saddan lidariica ubiixa lilmaslaxati اraajixa macnahaasaa ku jira tanaa ka walaaknse yeeshe alaxwau sida dadaalka badan walaakin alaxwaa sida dadaalka badan waxaa weeye walafdala qiimaha badan an yaquula inuu yahay ruuxa mustaftigae su-aasha sheekha weydiisanaya maa taquulu maxaad ka leedahay sheekhow fii rajulin nin aw shaksin ama qof aw zawjan ama say kaana min amri kada wa kada nin waxayuusan cayimin wey yuusan bardhabin ee si guud ha u qabto maa baalu qowmin oo kale fainahu yaxsulu bihi اlgarab in korkaa laga qabto dantii lalaha way ku hirgelaysaa min hayri tacyiin isagoon la bardhabin oon hebel la odhanin wamaca daalika iyadoo sidaa jirtoy bannaan in la cayimo iyo in kor laga qabtaba fatacyiinu jaa'isun wamaca daalika isagoo cafwan cayimid la'aanta uu ku hirgelayo ujeeddadaay ku hirgelayso fatacyiinu in la bardhabo hebel la yidhaahdo jaa'isun way bannaan tahay kamaa saynu ku sheegi doonno fii xadiidi hind binti cutba bni rabiica alqurashiya in sha allahu tacaala alraabic sababka afraad ee banneeya waxaad soo marteen dulmi sheegasho kaalmaysii aad axad u kaalmaysanaysay in munkarka hebel laga qabto suaal diineed su-aal diineed caddaysigeed aad caddaysanayso intuba inay bannaynayso alraabic taxdiiru lmuslimiin wamuxadirin weeye wاlqadxu laysa bisittatin fii khiibatin mutadallimin taxdiiru lmuslimiina muslimiinta looga digayo min ashari sharka iyo xumaha iyo wa nasiixatuhum u naseexayntooda daacadnimadkoodaa keenayn in hebel la magacaabo wadalika min wujuuh dhowr qaab buuna ku yimaadaa in hebel laga digo isagoo diinta loo danaynayo muslimiinta loo naseexaynayo minha jarxu lmajruuxiin kuwa dhaawacan in la dhaawaco dadka duurane dhaqanka xun in dhaqankooda xun la sheego oo min aruwaati nimanka axaadiista wariyeah axaadiisii bay warinayaan nebi maxamed bay kasoo soo tabinayaan xugun baa ku xidhan dhiig baa lagu daadin farji baa lagu banaysan awlaad baa ku dhalan xoolaa lagu dhaxali axaadiistu waa diin dadka soo tabinaya waa inay yihiin dad looga qaateena makhaatyadoo la qabto hadalkoo la cuskan karo warkoodii wax lagu dhisi karo waa inay yihiin waxaad ogaatay marka ninkan inuusan ahayn nin maragiisa la qaban karo diintiisuna xuntaad ogaatay xadiikiina warin waaad leed hebel xadiikiisa lama qaban karo iyo wshuuu dimuqraatiyaashi nin baan anaa maqraatihawshaa qaadigi maqhraati keensu ku wax sheegatay war aduu hebel wxuu kugu sheeganaya ma qirsantahay ma qirsani iguma laha war maqhraati ma laba waad soo jiiday ood og inay yihiin dhabbajeefiyada magaalada subabawarka ummadda eh, dhafta u geeray kuwii alwaaxa watay yaad og riboolo inuu yahay ribadu cunaad ka warqabtaaba araggiisa nimaan laabinoo gabdhaha cawraadkood indhaha la qaado inu yaad ogtahay xumo kalaad ku ogtahayba idan tacdiil taskiya loo baahan yahay marka ninkaas lama qabanayo isaguna wadaalika jaa'isun wuu bannaan yahay ragga waxwariya ama maraga fura in xumaha laga ogyahay la sheego jaa'isun biijmaaci اlmuslimiin bal huwa waajibun lilxaaja bal waa waajib banaani besa ma laazim haddii kale xuquuq baa dayacmaysa diintii khatar gelaysa wa minha <clears throat> asbaabta keentay in muslim laga diga waxaa ka mid a la tashi fii musaaharati insaan qof la xididkii baan kaala tashanaya waxaan kuhi hebelow niyow ninkii hebelaa baa gabadh iga soo doonay walaashaybu ii weyddiistay eeddadaybuu rabaa midaan ilmaadeernahaybaa anuu mas-uulkahaybuu doonayaa bal ninkaa ka waran diintiisa dadnimadiisa bal ka waran gabadha ma dhaqan karaa aw mushaarakata ama lala shirkoobaa la isweydiinaya lagala tashanaya oo ninkaani inaan la ganacsadaan rabaaye wax ma ku darsan karaa aw iidaacihi ama inaan ammaano u dhiibtaan rabaabuu kaala tashanaya in ammaano u dhiibto wadaca dhigo aw mucaamalata ama inuu la mucaamaltamo la dhaqmuu rabaa si kaleba oo la saaxiibo la darso aw hayrida ama asbaab kaleba inuu wax ka bartuu rabaa matala inuu fariin u dhiibuu rabaa aw mujaawarati ama inuu la darsuu raba wayajibu cala almushaawari kii lala tashada waxaa laasim ku ah an laa yukhfiya xaalahu inuusan ruuxaa qarine mehel baa gabadh kaasoo danahaa gabadh laguma aama aad leedahay ninkaas gabadha gaajuu kaaga dilahaya waxba ma haya sabool weeye raadkiisa raad ooma weheliyo mashaqaysto weeye madadar weeye dowdar iska socdo weeye waxaad ku ogtaad sheegi ee marka aad leedahay way ku filan tahay odaygan in uu gabadha ku badbaadiyo bal yadkur wuxuu sheegayaa almasaawi'a xumaanaduu sheegayaa allatii fiihi xumaanta ninkaa uu ku tilmaamaya biniyati nasiixa isagoo niyeysan u naseexan iyo daacadnimo uu dadka muslimiin daacad u yahay khayaan inaada qarinin ma aha inaad ka fara maanta kuu soo galay ma maanta hebel lagu weydiiyey helfaha u qaad ma aha hawsha ku gaabsanaysaa wixii lagu weydiiyey wax ku saabsan hebel mi ahaa hebel gabadh laguma darsan karo maad ku gaabsan ooma qalmi hebla gabadhan ha ku darin baan ku leh di lagu sii marka waa masalo kale laakiin markun intaasaa kugu filan wa minha waxaa ka mid idaa ra'aa mutafaqihan hadduu arka arday wax ka baranhaya mutafaqihan arday wax baranaya mutafaqih waa ninka fiqiga baranaye aalib الtafaquh wa minha idaa ra'aa hadduu arko mutafaqihan ay mutacaliman yataradadu kuwa la laabanaya ilaa mubtadicin nin bidcoolaa oo diinkiisu fiicinayn oo sunnadii nebi maxamed garab maray baad ama faqiih faasiq ah ila cilmigu waa layska bartaay dhaqan baa loo baahan yahay ya'hudu canhu اlcilma <clears throat> ytaradad ilaa faasiqin yaaud canhu اlcilm ama faasiq ba ku laabto cilmiga ka qaadanaya ama mubtadic ba ku laabo cilmiga ka wa khaafa uuna ka boqon ninka naasixa ah an yatadarar mutafaqih bidalika weliba qasab maaha inaad mubtadicnim keliya aad kula boodo ama inuu wadaadkan mubtadic uu faasiqbasaya aad kula boodo waaba danta waxay nugu kaliftay inaan kitaab carabiyaa ka akhrisan wadaad siyaarka caba oo bafta ku haya oo qayila oo habeenaha qaarkood intay qaadirada la tagto cashirka inoo gembiyo way dhacdaa marar waxaanu soo bartay muadin qayoliyo siyaarkana cabbahaya oo aadaanka iyo aqiminta inta udhaxaysa ku dhufanaya ya maxaa tiri koosigan ba laga helaa maxaa tiri sheekh cabdulaahi waa ninka waa nin cusube eh. ninka waa nin cusub macallimiinta way roonaan jireen khayr wey macad haraan ku xaraysnaan jiray masaajid weynoo ku yaallay ninka nooga cadimaa qayili jiray sigaarkana cabbi jiray kamana hadli kartid nibaa meeshu masaajidka nin dhisay nin u dhiibtay juuq kama dhihi kartid wuu aadaami waan imanaynaa annagoo agga la fadhisan qaadkiisa iyo sigaarkiisa aqiimadii waa la soo luqan wuu kuwa aqiimi <laughs> hawra badan maa jira wakhaafa xaggana uu ka an yatadaraba inuu ku dhibmuto almutafaqihu ninka ardayga waxbaranaya bidaalika arrinkaa bidcadiisu iyo fisqiga arday waliba maclinkiisa meelunba u ekaadaa weeye ardaygii baad ka baday bidcada inuu jiido fisqiga inuu taabto oo ku tago maxaa macalinka qayilhay iyo wadaadka sigaarka cabaya ardadiisu halis ba u yihin inay aqoon kaleba ku badbaadano ilahay badbaadin mooye fa calayhi ruuxa muslimkee naasixa ah waxaa sare nasiixatu ardayga inuu naseexeeyo bimacnaa u khayr miiro muxuu ugu naseexaynayaa bibayaani xaali sheekh sheekha xaaladiisu caddaynayaa wuxuu le ninkan waa faasiqi darisba diintiisu kuu yeelaaye saad maalmaha hore ola yaabayso waagi dambaad ku dayan doontaa iskaga fogow waxba ka barin ha dhaqaaqin meeqay qolyo wahaabiyaa dhaheen suufiyaan ka baranaynaa cashiriya carabiyo oo kadibna ay iyaga on arnay baashii dhex boodahay aag marina bishari an yaqsida waxaa shardi markaad caddaynaysa ninka xaaladiisa inaad u qasado annasiixata daacadnimo u khayrmiirida arday aad u khayrmiiriso ee ka aargoosi iyo ku ciilfulfurid ma aha inay noqoto waa inaad tidhahdo nin waddan kale ma lihi wadaadkaasi aqoon waa leeya laakiin ma diin fiicno diinkiisa kuma dhaqmo bidcooyin buu wataa taa iyo taa iyo taa tanna waxay ka mid tahayba waxbaa lagu khaldamo oo isku khaldanto tacyiirka iyo nasiixada fadeexaynta iyo nasiixada isku khaldanta hebelow kaale waan ku wadaadkaa ka hadh ma aha hadda nasiixa kama aha wadaadkaasay col yihiin xaasidnimaa isku hayan xuqdad waa qoore xero kuma heshiiso weeye geeli baa deeqila konton koo halaad haddii laba ritoo baarqaab lagu dhex tuuro geela nasan maayo ayaguna eber iska dhigahayaan wadaaddaha u daran aan hadda kor idinka sheekey dameerkii labada dameer jahnam laga soo raray somali warkooda haysa ah, aahaar baana tilmaamaysa hawsha hawl sahlan maaha somali warkay sheegen waxbaa ka jira laba dameeroo waxaa la yidhi ah yaa jahnama laga soo raray adduunkaa lagu furay labadii dameer dameerna haweenkaa dejistaa la yidhi dameerna wadaadaha dejistaa layidhi wadaadaba ka xasad badan ma jiro waxaa soo raaca haweenka gabadha ugu wanaagsan ee ugu khayr badan bal intaad u timaado mid kale oo xoogow loolan ka dhexeeya agteeda ku ammaan xataa hebl waa gabadh heblaa ma batqaanid adugu shalay mooryaan ahayd anaa calalka ku qabtay duridda iyo hawshu meeshan ay u taallaba iyagu waxba isu reebi maayeen ragga wadaadduhuna waa sidaa salafku waxay odhan jireen orgi waalay oo ah, ari lagu sii daayey waxaa ka daran wadaadda reer lagu sii daayey orgi waalay soo ma oo kaliil jooga adrig u gelahayaan marka waa lagu khaldamaaye adoo leh arday baan u naseexaynayaa ha ka cilboganin wadaadka ku xadgudubkiisuu sheekhu ku leh waqad yaxmilu almutakalima ninka hadlaya inuu ku xambaara laga yaabaa bidalika tacilbeeridaas alxasadu xasad wayulabisu shayaanu shayaankuna uu ka laba calayhi dushiisa daalika arranka shayaanku waa khaa'in wux iskaga kaa labayaa iskaga kaa marahaya oo iskaga kaa iyo cambaarayntii naseexadii iyo cadhafurfuriddii ka argoosigii buu iskaga khaldi waata u daran alfarqu bayn naseexati watacyiir risaalo dhan buu ka waa ibnu rajab alxambali akhriya waxaad wadaan oo dhanba hadduu fadiixayn noqon waayo ani waxbaa weydiin kitaabka akhriya horta saad u kala fahantaan fadiixada iyo nasiixada risaalo mabuuca weeye wayukhayilu wuxuu u malagelin oo u moodsiinayaa shaydaanku ileyhi wadaadka nasiixaynayay annahu warkiisu nasiixatu inuu yahay falyutafatan lidaalika arrinkaa loo dhuglahadood ha la fahmo naseexo iyo yaysan kaga khaldameen <clears throat> ceebeen wax la ceebeeyo wa minhaa waxaa an yakuuna lahu wilaayatun laa yaquumu biha calى wajhiha ima bian laa yakuuna saalixan laha wa ima bian yakuuna faasiqan aw muqafalan wanaxwa dalik ninba waxaad ogaatay inuu mas-xil buu hayaa xilkana ooma qalmaba kama soo baxo ummadii buu dayacayaa xaqii buu baylinaya hadda waa la an yakuuna lahu ruuxa wax laga sheegaye laga digayo waa muxadirinta wey ruuxa laga digayo waxa u ahaatay wilaayatun mas-uuliyadi xil buu biha calaa wajhiha siday ahayd u qabanayo xilki siduu ah ogama soo baxaayo sayiidina cumar halkan waxay la gaadhay hadii uu nin xil u dhiibo ninkuu xilka ku fiicanoo si fiican u wada wax ka soo sheegtana uusan jirin haduu arko xilkaa nin asaga kaga fiican u arko oo ka mudan intuu casuulu kaa kala magacaabi jiray ninkan intuu xilka ka qaado ayuu ninkan cusub magacaabi jiray marka la weydiiyena wuxuu waxaan ka baqay inay noqoto khayaano ilaahay aakhare in weydiiyo oo yidhaahday hebel baad u magacawday gubernatoore guddoomiye degme qaadi aad ka dhigtay adoo heli kara nin asaga ka mudan oo ka aqoon badan oo ka caqli badan oo ka karti badan oo ka ammaano badan halkaasuu saydina cumar mari jiray see marka uusan xilki u qabanaynin ima bian laa yakuuna saalixan laha inuusan u suubaninba xilkiba ooma suubadaba maba astaahilo ahalba ooma aha somalida ragada meel qolyahan degmooyinka iyo gobollahan somalida ay joogaan iyo nimana shaqa qori macallin baa la qori mushaar iska qaata gaaris buu dhex fadhiyaa weligiina sabuurad soo xariiqin weligii dugsi intuu tegay iskuul wax kama soo dhigin madrase ma dhigo mushaar bu iska qaata maba yaqaanaba soomaali galba iyadu haddaad tagto warkeedba joojiba kiilfayf tuulooyinkii magaalooyinka la iska fadhiyaa meelahay jid cidloa ah tuulooyin ku yaalla lagu mushaar qaataa kemiyigii xaqiisii dhiiggiisi baa la cunaa kan waa macallin kan waa qaadi kan waa abbaanduule kan waa nabad sugid mushaaran baa la daldalahay wax la qabtana maba jiro lamana yaaan xataa haddii la qaban lahaa shaqadamama yaqaanaan geela suu oga yimid ayuu ilmaciyadkii oo mas-uul u yimid gudoomiyakiun baa qoray xataa haddii dugsi la geeyo waxma dhigi karo asaga wuxuu u baahan ya in la geeyo dugsiga dadka waaweyn waxbarashada dadka waaweyn in la geeyo aafada soomalia walkasta ka taaganta tif weeye masaajidda isliibay soo gashay nimanaan qur-aanka aqoonin oon howlo ku fiicinan oo qasab lagu qoraayo waa dhoweyd waxaan idhi masaajiddaad dhisaysaan nin walba tolkii reerkii ha u dhiibee hawshii yaan si khaldan loo isticmaalin annagoo urura kala cararayna faaraqabiil diinad kala cararayna ayaan la hoos hoosgallay duqaydii soomaaliyeed ayaguna dhib waxay keeneen wadaad soomaaliyadoo fiicanoo aqoon loo meeshan jooga inay qoraan mid madaxa kuusanoo ree hebelon waxba ba'yata midna aqoonin soomaali qabyaalad ka kari mayse aafadooda idan ninkii baaban u subanay xilki idan waa la sheegaya waima bian yakuuna faasiqan ama waaba nin diinxun weeyaba faasiq ah khaarijin can طaacat اllah alfisqu wa alkhuruuj can طaacat اllah oo mase muafal waa maangaabba ninkii muafal allow sahl wey maba shaqadaba ma garanhayaba waaba loo loo qarinba indhahaabaa la qabanba waraan filinaan jirin loo degay iska rumayni waa la idagay waa la isiray unbuu ku haynaya maanto dhan way qariyeen waad xagga dowlaysa waa maangaab dhegweyn weeye aw muqafalan wanaxwa daalika iyo wixii lamida inahaasoo dhan cuduraad ku aragtay mid ka mida ah. fayajibu waxaa waajibay markaa dikru daalika arrinkaa in muqafilnimadiisa fisqigiisa inuusan hawsha u suubanin oo uusan qaban karin aqoon buu leeyahay waa nin diinta ku fiican laakiin kartideediiba ma laha u xilkan kaga soo bixi lahaa waad sheegaysaa yaa loo sheegi dadkoo dhan loo sheegi maya liman lahu calayhi walaayatun caama ninkii asaga ka sarreeya ee mas asaga ka sarraysa leh ee asagii kheyrkiiba xukuma yaa loo sheegayaa liyusiilahu suu oga qaado haddii aad dadka kale kula dhex wareegaysa taxan bay ninka ka sarreeya mas-uulkiisa waxaad tidhahdaa ninkan guddoomiya ka dhigto gubernor toro xilkan ma qaban karo ma noqon karo jiif kan ma samayn karo waad u sheegaysa maxaa cudurkaasu qabaa wayuwalliya soo ugu dhiiba darteed xilkii man yasluxu ahad u suubada aw mase yaclama daalika arrinkaa inuu ogaadaad rabtaa minhu ka ogaada liyucaamilahu si oogula dhaqmo waaliga sare mas sare bimuqtadaa xaalihi xaalkiis wuxuu keenayo inuu xilka ka qaadada rabtaa maalan ama uu ninkan mas-uulka saraa u ogaado ninkan xaaladdiisa uu kula dhaqmo nin fiican buu dabadhigi karaa hay-ad dabagashu u samayn karaa asaguu xilkiisii kontarooli karaa shaqadiisii buu yarayn karaa oo meelaha ma xukumi buu u samayn karaa waa ninkaas sidaa ama xilka ka qaad ama wax ummadda ka badbaadiyo dhibkiisa u samee la odhanaya walaa yakhtar walaa yakhtara bihi uusan ku kadsoomin mas-uulka sare inu ninkan ku kadsoomin darteed ba xaaladisa ugu caddaynaysa wa an yascaa inuu u socdo u dhaqaaqo amiirka saraad u sheegaysa calaa an yaxudahu inuu ku caraabiyo cala istiqaamati toosnaan ninka faasiqa uu toosnaado ow yastabdila bihi ama inuu waxay ahaayeen arrimaha keena in ruuxa laga digo hal sabab bay hoosgalayeen amiluu kuu keenay sheekhu intaana halmaamin lixdan sababu sheekhu sheegay khazaali baa bilaabay inawina waa soo qaata waana hawl fiican adiladana kulligeed keenaysa ijmaac iyo sunno iyo kitaab iyo intuba ay tilmaamayaan sabab aan daliil lahaynna ma jiro laakiin shawkaani risaalu qoray leeya rafcu ariiba cama yajuusu wamaa laa yajuus min alghiiba lixdan sababan wuu naqdiyaa naqdi aan muasal ahay risaalo gooni u qoray lixdan sababana wuu sheegay intuu soo qaatay buu mid mid u daba istaagay oo dabagalay oo isku dayo inuu kala turtuuro qaybna wuu sallimo wuu ogolaaday intuu sallimayo inta kale uu sheegayna shawkaani warkiisu waa baail waxba kama jiro nawowi ka garleh oo waxaa ka garle khazaali iyagaa ku saxan hal sabab ay sheegeen oon daliil lahayn ma jiro mararka qaarkood munaasacaysu munaasaca lafdiyo oo wuxuu leeyahy yaan la dhihin waa shay bannaana layska yidhaahdo qiiba ma ah hadde mogta taas waa nisaac lafdi ah niزaac lafdiga maaha baxi cilmi ah baxigu mar hadduu alfaad iyo mustalax iyo laqab ku dul wareego baxi cilmi ah lama yidhaahdo alkhaamisu sababka shanaad ee keenaya ruuxa in lagu sheego wuxuu dhibsanayo an yakuuna mujaahiran bifisqihi inuu fisqigiisii bannaanka la joogo fisqigiisiibuu cadaysanaya aw bidcatan bidcadiisiibuu bannaanka la taagan yahy wuu la bahiiraya mujaahiran wuu la bahiiraya muclinan kalmujaahiri bishurbi اlkhamri sida ninka caddaysanaya khamrada cabitaankeeda oo kale iyo wa musaadarati الnaasi dadka in la boobo musaadaradu waa dadka xoolahooda xoog lagu qaato la mooro doogo iyo wa akhdi اlmaksi canshuurtoo la qaato canshuurta oo la qaado canshuurta asalkeeda jahliyada yaqaanay suuqan waa inay iskugu yimaadaan dilmajaaz iyo majinne iyo cukaad iyo suuqay iskugu yimaadaan badeecada la keeno yaa wax yar la saari jiray waxyar baa laga qaadi jiray wax haddaad samaysaan canshuurtu waa xaaraan biijmaaci salaf اlumma kabiira min alkabaa'ir weeye haddii la banaysa qaabka hadda loo qaadana waa kufri gaalnimo wey diinka lagaga baxaaya haddii nidaam islaamiga uu jiro canshuur miyaa loo baahan lahaa maya canshuur looma baahdeen nebi maxamed baa jooga weliga canshuur ma qaadin sayidina abubakar baa usha qabta weligii canshuur ma qaadin cumar baa qabta canshuur weligii ma qaadin cumaan cali mucaawiyo khulafadii muslimiinto dhan wax canshuur qaaday ma jiro waagi dambe hata xoolihii wax qaataa la waayey bangiyada muslimiinta buuxsamay haniimadii faygii sadaqaadkii waqafaadk awqaafta muslimiintu bixinayeen sadaqadii caalamka muslimiinta ay la baxahayeen zakada caadiga hadda aad bixisaan keliga ee keligeed hadii la nadaamiyo muslim faqiir adduunka laguma arkeen wadaadkan hadda qaariga ah asalkiisu in turkiya ma aqaani in kurdi yahay muxuu aha quradaaqi quradaaqi maqaal buu qoray akhriya wuxuu qoray oo ku sameeyey tirakoob ixsaa'iyaad muslimiinta dhaqaalaha soo gala ay leeyihiin si guud iyo sakada ku waajibta haddii la qaybiyo fuqarada muslimiinta adduunka jooga nin walba bil walba wuxuu helaya an kunoo dolar an kunoo dolar faqiirkas muslimkaa ah. ee adduunka maanta ku nool an kunoo dolar yaa hela kuwiina xoolaha badan intaa ma bilataan meelaha qaarkood bu wuxuu gaadhsiiya kun iyo boqol akhriya waa daraasa cilmiya mucamaqa waaqac ku dhisan xoolaha innagaa ku tumayna ku ciyaarayna maad maqlayseen nin boqora waa dhoweyd luux meel la suray naag qaawan ku sawiran wuxuu ka bixiyey oo milyanoo dolar wey milyan ma aha hadda boqoloo kun ma aha an milyan waa imisa kenya marka loo bedelo ya inta hadda ruuta uu maamulo way ka badantaan u malinaya idinka xoolihiinni ku ciyaaraya sheekh faqri ma jireen canshuurna looma baahdeen idinkoo muslimiina haddaad canshuur qaadidda bannaysataan waad ku gaaloobaysaa kalmujaahiri bishurb اlkhamri wa musaadarat الnaasi wa akhdi اlmaksi xaggee laga qaatay ruuxa ruuxa fisqiga iyo gaalnimada bidcada muujisanaya in in wixiisa la sheegi karo xadiidkaadaad soo martay mubdaliintaan meel kale aaday saxaabigii iska lalaadshay maalik ibnu duqshun nabigu muxuu yidhi maya hadhihin alaa taraahu yaquulu laa ilaaha ila allah yabtaqi bidalika waj allah maxaa laga fahma mafhuumka waa max ruuxa aan ahayn hee waa la xaman karaa gaalada waad ka sheegi waxayiinoo dhan baad sheegi kartaa xurmo ma laha kaafirku ama munaafiq ha noqdo nifaaqiisa la ogaaday ama kaafir xarbiga ha noqdo ama mid musaalima ha noqdo kaafir laa xurmata low xagga xamashada ilaahaybabu ku kufriye xurmadu leey maxay tahy fasaqadii muslimiinta iyadee kufriga xumaanta cadaysta yaan xurmo lahayn laa khiibata lifaasiqin mujaahirin bifisqi waa ijmac masale ijmaaciya ninka ilaahay xadhigiisi gooyey ee muslimka ah laakiin faasiqa ah fisqigiisina muujistee badheedhay asagaa isku ciyaaray waa la sheegi wuxuu yaha lagu sheegi gaalkii marka waa min baab alawla nas cadda haddaad soo marteen qiyaaskana waa qiyaas awlawi waana xujaة fi jamiic alqiyaas alawlawi waa xujaة fi اlcaqaa'id wa fi اlusuul wa fi اlfarciyaat wاlfiqiyaat wailahi اlmaal aclaa wey nas goonina wuu iman doonaaba oo nabigu ka hadli doono inagu inuu keeni doonaa musaadarat naasi musaadarat naas dadkoo la maro duuga wey musaadaradu dadka xoolahooda xoog lagu qaato oo waxba aan loo reebin wa akhdi اlmaksi canshuurtoo la qaado wa jibaayat اlamwaali xoolaho la urursho oo lagu qaada jibaayadu waa jamcu اlamwaal xoolahoo la urursho dulman gardaro lagu ururiyo wa tawali اlumuuri اlbaaطila arrimo aan bannaanayn buu ka shaqeeya matala oba canshuur qaadaba dowladda hoose u shaqeeya minishiibiyow dadkuu dulmaa laaluuskuu qaadaa waa jaasuus muslimiinta masaajidda ku tagan soo jaajuusa sidii kuwii la sheegaya maraykankii ammaanasoota kaararku ka soo dhaceen iyagoo tukanay waa c i a waa f soo dhacay waa qarsaday muxuu qaas waa caddaaday soomaaliya isu sheegtay wax ku garab tukadaa la waayo waagi dambe islaantiisa baa ogaatay waxay tihi waa murtada iguma mehersano intaasaan kaga hadhaaya mase waan sii wadaa inta aan kaga hadho warkiisa halkadhu soo gaadho naloogu yimid wadaad hawshaa ka sheeganaya almuhim hawlo baatila oon sharcigu bannaanayn buu gacanta ku hayaa waa qawaad isu geeya dadka xumadoonka ah hawshaasuu ka shaqeeyaa dukaan khamruu gadaa hoteel khamruu ka shaqeeyaa kalaabyada gaaladuu ka shaqeeyaa xumahaasuu ku dhex jiraa waa la sheegaya fa yajuusu waxaa bannaankaasi xumaha u badheedhe bannaanka keensaday dikruhu in lagu sheego bimaa yujaahiru bihi wuxuu la badheedhay ee bannaanka u keensaday wayaxrumu dikruhu waxaa kaloo xaaraan in lagu sheego bikhayrihi waxyaabo kale oo meelcuyub ceebahu kale leeyahay ceebaha kale u leeyahy lagu mashquuli maayo laakiin inuu khamrada cabo ama uu zinada ku aafaysan yahay ama uu jaasuus yahay wuxuu markaa ku jiray xumaanta ah ee banaanka uu la soo istaago u muujistay baa la sheegi hoos loo degi maayo la waa daro kale hawlihiisa kale ruuxaan ceeb lahayn ma jira ha barbaarin farahana ka qaad wuxuu u qarsaday lama dabagelayo laakiin intaan u baradha banaanka u keenaa umada lagu sheegaya lagu kaarka lagaga gubaya ilaa an yakuuna lijawaazihi ceebaha qarsoonee kale inuu u ahaado bannaanidooda la banneeya mooyeen sababun aakhar sabab kale oo mima dakarnaahu wixii aan soo sheegnay taxdiir iyo maala munaasaxa iyo howlaha kale tadallum iyo isticaano iyo howlahaasaa soo galay maalan sabab kaleood ku bannaysato ceebihiisa kale in la helaba mooyeene waxaa waajiba inaad ku gaabsato ceebta uu banaanka keenay keliya asaadisu sababka lixaad ee keena in ruuxa wax laga sheego asagoo dhibsanaya altacriifu qeexid weeye waa tilmaamid ruuxi baa la garan waaye tilmaanuu caan ku yahay baad ku sheegta haba dhibsadee faida kaana alinsaanu macruufan bilaqabin ruux haddii naanays lagu yaqaano naanays baa lagu yaqaanaa kalacmashi indha biyoola kale ruuxa indhihiisu fiicayn laakiin xooguu biyaha indhaha ku leh ilin baa ka daadata indha biyoole soomali yidhaahdaan walacraji naafaygii dhutinayey walasami ninkii dhagaha la'aa walacmaa indhoolihii walaxwali kii ilqaytada lahaa weershaha waxaa u taqaanaan reer koonfureed annagu maxaan dhahnaa ilqayti iyo isdhowrtuule isdhowrto ma taqaanaan indhuhu marna way isdhowraana labada ilyaraa issoo dhowra oo isdhowrta markaa la yidhaahdaa marna midna xaggay u soo jeedaa midna xaggay u jeedaa kaana weersha ilqayta la yidhaahdaa way kala duwan yihiin almuhim waa indha kala alloocuun iyo wahayrihim hayrkooduba jaaza waxaa bannaan tacriifuhum in lagu qeexo bidaalika arrinkaa lagu sheego oo xumaan looga jeedin wadaad baa tilmaantay in la tilmaamo taar laga raadinhayaaba xawaalad baaba lacag loo raadinhaya nin baaba raba inuu wixiisi siiya ama wax ka idan si ninku u tilmaantay garan bawaa waad sheegi war wadaadkii maalin dhowni waa tukanhayay isu garan maysid indhaha biyaha la'aa wadaadka xoogo yarjiga hayayso garan mayse ninkii weeye intaas tacriif baad uga jeeddaa inaad ruuxa kale kaga socdo oo lagu garto un keliya ee ku ceebayn iyo ku durid midna ogama jeedid wayaxrum waxaa aan bannaanayn iطlaaquhu in cudurradaa ruuxa lagu sheego acmashnimadii arajki asamkii acma ilaa aakhirihi calaa jihati tanqiis quursi qaabkeed si quursi ama daraabid ah kuma sheegi kartid baad ka dhigi kartaa walow amkana hadduu suurogalo tacriifu ruuxa in lagu qeexo lagu ogaado lagu tilmaamo bihayri dalika ceebaha waxaan ka ahayn kaana awlaa asagaa habboonaan laha wanaagsan fa haadihi sittatu asbaab waa lix sababoo dakaraha alculamaa culammadu ay sheegeen culammadee wey khazaali buu jeeday ragga ku raacay wa akaruha badankeedna mujmacun calayhi waa laysku raacay oo muslimiintao dhan waa ka wada socdaan wa dalaa'iluha inta soo adhay adiladeeduna min alaxaadiis saxiixati mashhuuratun lixda sabab adiladooduna waa axaadiis la yaqaano caan ah fa min dalika waxaa ka mid a adilada tusaysa in ruuxa wuxuu dhibsayn lagu sheegi karo lilnasiixati wataxdiiri wa taxdiiri lmuslimiina minhu waxaa ka mid a xadiidu caaisha radi allahu tacala canha ana rajula ninba ista'dana idan weydiisa cala nabiy suban sl faqaala wuxuu ihi faqaal nabig wuxu uhi lahu u idmaha soo gale halkaasoo kale uu ka soo yidhi ma soo galaa nabig wuxuu yihi soogal ku dhaha bi'sa akhul cashiirati ree hebel liite cashiiradu waa qoys ka dhashay cuyana ibnu xusni inu haabaa la shay riwaayadku ay tilmaameen intuusan islaamkiisu wanaagsanaanine nifaaqa lagu tumaye wey bi'sa akhul cashiira cashiiradu waa qabiilkii iyo qoyskii ree hebel ninkoodu ba'ana wey ninka ree hebel masoo galaa ku haya alla muxuu liitaa waa nin baasee soo daaya waa sidaa wakii caaisha tinabi allow markii uu soo galaa ku waa adigii ku yidhi bisa akhul cashiira markuu soo galay ee nabiga soo nabigu si fiican boola hadlay wejigu u furay hadalka u dabciyey soo dhoweey markuu tegay nabi allow markuu soo galahayna xumaan baad ka sheegtay markuu kuu yimidna si wanaagsan baad u soo dhowaysida waa sidee nabigu wuxuu yidhi dad waxaa u liito u shar badan ninka afkiisi iyo wejigiisaba ummadda ay ka cararto ma inaanaan af xumaado oon martida iisoo fadhiisato aan balaayo ka sheego oo indhaha ka galo oo ku carab adkadaad doonaysa taa dhaqan iyo ma aha muslimna lagama ogolo marka horena xumaantiisaan idiin sheegay saydan ugu aafoobin ninku nin aafo ah laakiin nabi maxamed baa gobashiisa igu cunay oo foodda iga galay warkaani laga qaadi maayo subana sal slm mutafaqun caleyh xadiidkani ixtajat bihi lbukhaariy abu cabdillahi albukhaari alfaqiih alxaafid baa u daliishaday baab dhan buu u tarjimaysta oo runtii fii jawaazi haybati ahli اlfasaadi waahli اriib cafwan wuxuu ihi waxay xadiidku tusahayaa inay bannaan tahay in la xaman karo dadka fasaadkii xumaha ka shaqeeya ee laga shikisan yahi iimaankooda ahlurayb dadkii laga qabo iimaankooda dareenka waa la xaman karaa maxaa yeelay xumaantooda bannaanka taalla maxaa loo xamay liltaxdiir lilnasiixa xumada ummadda looga degaya wa canha caaisha qaalat qaala rasul sal ly slam maa adunnu fulanan wa fulanan yacrifaani min diinina shay laba wadaad buu nabigu wuxuu ka yidhi oo saxaabada ka tirsanaa muslimiinta lagu xisaabahayay maa adunnu ma fulanan wa fulanan hebel iyo hebel yacrifaani inay ka garanayaan min diinina diinka yaga shayan wax ka yaqaanaan riwaayada bukhariya kale waxay ahayd yaa caaisha maa adunna ana fulana wa fulanan yacrifaani diinana aladii naxnu calayhi diinta aan ku sugannahayn ku dhaqmayno inay wax ka yaqaanaan waa laga ma filhay suma sal lay slam buu sidaa bukhaari ku wariya rawa lbukhaari wa qaala قال wxuu ihi bخاري قال الليث بن سعد أxad رواaة hada الxadيiث لyث بن سعد الفhمi المصري imaam أhلi مصر wuxuu yidhi xadiidka ragga wariye ah haadani الرajulaani kana min الmunaafiqiin labada nin waxay ka tirsanaayeen munaafiqiintii saasuu nabigu wuxuu u yidhi diintaanada ma ay fahansano maxaa yeele munaafiqu diinta wax kama fahansano hadduu diinta fahansan yahay qalbi iyo qaalab baa iswaafaqi lahaa idan kuwana maxaa loo duray liltaxdiir muslimiinta looga degayaa waxaa kaloo lagu tilmaamaya diinta oon la fahmin xumaanta ay leedahay iyo dhibka ku jira wa can faatima binti qays alqurashiya alfihriya qaala waxay tihi ataytu nabiy nabigaan u imid faqultu waxaan ku ina abaljaham ninka abaljaham la yidhaahdo ibnu xudayfa oo mucaawiyata ibn abi sufyaan khatabaanii waa isoo dooneen labadaa nin baa ixodxoto ishukaansaday tiri faqaala rasuulnabi allo waan kaala tashanhayaa wey inaad wax iga sheegtaan raba waa tii uu sababkii la soo sheeg wa minha almushaawaratu fii musaaharati insaanin aw mushaarakati aad soo marteent faqaala rasul wuxuu yidhi sal slam amaa mucaawiyatu mucaawiya soo ma aha waa nin fiicane fasucluukun laa maala lahu waa sabool aan hanti lahayn gaajuu kuu dilahayaa iskugu dhowaani nin naftiisii meel la geyn waaya adigu agee ku geynaya joog gabadh yahay ama abuljahm ibn xudayfa sooma asagu waa nin fiican laakiin waa dilaabu nabig waa dilaa uu ku qowdhabinhaya sida ogaadeenkii falaa yadacu lcasa usha ka dhig mahayo can caatiqii degtiisa magacaa soomaaliya wuu noo warkaa uun sheegaan kolley ma aqaan qolyo naga dil badanna waa la sheegaa magacun baa idiin sidnaaye kuwa naga daranna waa la arkay falaa yadacu lcasa casa hadda goor baa laba kun intaan kanada ku sheegay nima ogaadeen gool ii dhigteen marka hawl badan baa jirta falaa yadacu waxaan ku idhi warkaa waan ka noqon noqonhayaae idinkuna wareegta soo saaro intaad shir qabatan ogaadeen waxaad tidhaahdaan wixii maanta ka dambeeya haweenay iyo afa noo dhaxday dili mayna dhaha miirya ha la geliyo anna hawshii waan ka noqonhayaa way diideen anna waan diiday falaa yadacu alcasaa usha ka dhigi mahayo can caatiqihi in maxamed shug loohan jiro reegaas nuuraha gurigiisa lagu qabtay hawshii laygu maxkamadaynay falaa yadacu alcasaa can caatiqihi ushii ka dhigi mahayo degta ka dhigi mahayo markaas khilaaftaanba uu ku dilaya kadibna uu ku xadhaarinhayo muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslimi wa ama abuljahm ibnu xudayfa asagu sooma fadaraabu linisa haweenku garaaca oo dilaa ila carab way istaqaanaaye wahuwa tafsiiru liriwaayati laa yadacu lcasa can caatiqihi fadaraabu linisa waxay fasiraysaa buu sheekhu ku yidhi weedhe ahayd usha degta kama dhiga iyo tunka oo ulum wataa oo waa inun col ujoog ah wa qiila waxaa le macnaahu falaa yadacu lcasa can islaan aan la dhaqanin xaggana aan la dhigin baad noqonays nin iska maqana jooga idan xadiidku waxa ku jira haddii gabdhuhu ama guur lagaala tashado waxa nin walba kugtaad sheegaysa xadgudubna ma ah way bannaan ayagu ha dhibsadeen iyagu ha waxaan leeyahay wixii intaad ruux la tashataan aad la tashataan oo dhab idiin sheego oo idinla taliyo ninka hadhow haddaad guursataan wadaadka hajaajuusira intaan hadda nairobi joogay baa gabadhi la tashatay markaas waxay tihi ninkaa balka war imaanu saaxiibba ahay ceebihan ku ogaa baan u sheegay ninkii way guursatay wayna ii sheegta wadaadkaa waagi dambe qabsada raggii ninkaa inuu fadhiya laga yaabo hadda ma arkee idan waxaa weeye halis wey gabdhuhun hawshaa ha joojiyeen haddii aad ruux la tashataan oo si daacni wax laydinku sheego warkii wadaadkan aad ku qalci wada ninka aad guursataanu sirtaa waa in la xajiyo misna sax maaha mise waa laisbacshirahaya khalad way hawsha ayadaa keligay ma aniga nimaan saaxiibbanahay bay gabadhu nala wada tashatay ninkii kale reer magaal buu ahaa anuguna baasho waan iska sii daayey nin kale wuxuu yidhi anugu waxba garan mahaye asagaana iga yaqaanin ninka waxba garan mahay wuxuu yidhi xasaan weydii aniga baasho sideedaa dhiibay wixii ga raacay waaba loogaaba wa can zayd ibni arqam radi allahu tacaala canhu qaal miyaan wakhtiga dheeraaday soo baabka ma gaari karo baabkaan iska gaadho insha alla xadiidka marka waxaa ku jira haddii hawshaa lagaala tashado inaad sida daacadkaa wax u sheegto adoon ku xadgudbaynin ruuxii wax lagaa weydiiyey oo ku gaabsanaya inta markaa un khusaysa sidoo kale waxaa kaloo ku jira in cilad laga dhigi karo marka guur lagaala tashado ruuxu ninku waa sabool wax ma haysto waa caydh in laga dhigi karo cilad in cilad laga dhigi karo ninku haweenka ooma roono qolya daaradon qaraabanahay ya waxaa la yidhaahdaa waa laga guursadaa looma guuriyo ree hebel gabdhahoodaa la guursadaa laakiin gabadhada lama siiyo miyaan sheegaa waxaa kaloo ku jira anuu ma sheegeen idinkaan rabaa waxaad ballidaa saad u hadasha fiiriye intaan aan ku dayno waxaa kaloo ku jira haweenaydu marka hore la wada shukaansanaya in walba arshigiisa u dhiiban karo laakiin markay ragga nin ka doorato oy la ballanto lagama daba karo lama ogolo inta hore laakiin la tartamahayo nin walba faylkiisuu qadiman karaa arshigiisa hadda waa aragtaa abuljaham iyo gabadha isla shukaansanhaya iyo mucaawid bin abi sufyaan nabigu labadu waa ogaaday waa u sheegtay kee soo horeeyey hebel ma dhihi nabigu idan marka waa la isgarbin karaa inta ay gabadhu dhan u eelinayso markay nin u eelato hebel la ballanto wixii ka dambeeya lagama daba tegi karo inta laakiin xudxudadii shukaansugu u socdo yaan lagaa badayn waxaa kaloo ku jira dadaan isku kuf ahayn inay isguursan karaan nabigu wuxuu kula tiri wuxuu labada ninba iska daayo faadumoy waxaad guursataa usaam ibnu zayd faadima binti qays waa qurashiya fihriya carab meelihii u sarraysa weeye zayd usaamatu bnu zayd bn xaariana waa min mawaali quraysh nin addoona la xorey wiiluu sii dhalay weeye isuma dhigmaan xagga sharafta iyo magaca iyo nasabka kufkay jab dhehna meesha ma taal wax la yidhaahdo khiyaarka iyo gabadha doorkeeda ku xidhantaha iyo faamilkeeda ku xidhanta nimaa idinku liidaysaan oad ku xadgudbaysaan hadday gabadhu doorato faamirkeedina uu ku qanco waa khayr kufkay jab wadaadisha waxba kama jiraan kufkayga baan jabiyey dheh hoos baan u soo degay dheh wadaadkan irabaan la simanahay dheh waa sheeke baraley marxab waxba mm-hmm. culays ma jiro tan waa khiyaarkan gabadhaa kula tashatay labadaa ninkayn guursadaabay yay ku tidhi maxaad leedahay maxaad kula tali naasiix maxaa lagu yaqaanaa naasiix waxaa lagu yaqaanaa ruuxaa la tashaday shayga ugu khayr badan uu og yahay inuu u sheego laba ninoo faqiir ah iyo nin maalqabeena oo wada muslimiina gabadha shukaansanaya way ku weydiisay ka imaam u dir lahayd sheeg taa waa baabu nasiixa waxay tahay yaan waxba loogu diidin marna awliyada lala hadlahayaa marna gabadhi kula tashataa laga hadlahaya aayadda suuratunu waa awliyada nin qiimo badan hadduu idinka soo doono gabadhi oo dhaqan kara waxba waa faqiirha ah ku celin u guuriya midna waa maxay gabadha kula tashato waxay tiri intaasoo kaar baa socotay arjigan qabtaa aduuba gabadhaada ma ogolid xirow gacmaha ku haya inaad ku sii days wacan zayd bni arqo radi allahu tacala canhu qaal kharajnaa maca rasuulilah rasuulkii baanu la baxnay fii safarin socdaal baan nabiga u raacnay waa khaswadii banimustalaq waa la yaqaanaa caanwe asaaba annaasa fii safarin safaroo asaaba annaasa dadka uu ku haleeyay fiihi shiddatun dhibaato ba'aniyo macruul baa haleeshiiye oon waana safarkii qaswadii banimusali wey faqaala cabdulahi bn ubay ra'iis lmunaafiqiin wey wuxuu yidhi waa dabaalnimada ilaa amminkan gaalada haysa wey gaalada waxay moodayn muslimiintu hadday baahdaan in diinka ay ka tagahayaan oy ka baxayaan islaamnimaday moodayaan laa tunfiquu ha biilinayna waxba ha sinin calaa man cinda rasuulilah xataa yanfaduu likay yanfaduu si ay u kala dareeraan nebi maxamed inta ku xeeranna masaakiinta iyo suufadii muhaajiriinta koob biyo ayaan la siinin ha ka kala dareereene qaal wuxuu kaloo yidhi lain rajacnaa ila madiinati markay labada wiil dagaalameen aan habeen dhow soo maraynay ila lmadiina madiina haddaan ku laabanno layukhrijanna lacazu ninka sharafta badan wuxuu saari doonaa minha min aladalla ninka liita acaska asagaa isku wada adalka nabigu ku wada xadgudubkiisii shaydaannimadiis faataytu rasuul allah zayd bin arqam baa nabigan u tegay faahbartu bidalika baan u sheegay tanna waa maxay waa munaafiqa nifaaqiisa muujistay in laga faasiqa fisqigiisa muujistay in laga din alawla bidcada ninka muujistay in laga digin min baab baa la caddaynaya fa akhbartu bidalika arrinkaasaan u sheegay ninkaa wuxuu yidhi ku hadlay baa nabigu u sheegay fa arsala ilaa cabdillaahi ibni ubay noogu farindiray inuu hubsaduu rabo nabigu wuu yeedhay wuxuu bal u yeedha odayga faاjtahada yamiinahum manaas maxaa ku taqaanaa ittakhaduu aymaanahum junna fasaduu can sabiili fajtahada wuxuu ku dadaalo oo salka ka maray yamiinu dhaartiisii dhaar meeshu u dambaysay inuu maray maa facala inuusan yeelin nebi maxamed dadka ag jooga wax la siinin ma qoranin layukhrijanna lacazu minha aladalla ma dhihin nabi allow faqaaluu muslimiintu waxay dhaheen kadaba zaydun rasuul allah zayd bnu arqam nabiga ilahba baan u sheegay zayd nin yarbu markaa ahaa labaatan aan weli gaadhin odaygana waa oday gaamure oday ee toddobaatan fawaqaca fii nafsi buu naftayda waxaa ku dhacay maa qaaluuhu waxay iga sheegeen hebel baa been sheegaya oo nabigu weliba u been sheegay ila kala darane shiddatun dhibaato iyo rafaad baan kala kulmay buur ummadda dhexdeeda kurayga yaraayee adeerkii ilaa ansaar bay isla yihiin ku dacweeye nabiga haddana beenta nabiga u sheegay ayaan darana mar dhow baa ka soo degi doontaa aa lagu shiday buuri xataa anzla allahu tacaala tasdiiqi ilaa uu rabbi soo dejiyey aayadda qur-aanka ii rumaynaysa inaan runsheega nabiga u sheegtay ida jaaka almunaafiquun aayaddii suuratulmunaafiquun baa soo degtay ilaa dhaxda ilaa laga soo gaarhaya weedhiisii ilaahay uu ku halqabsaday liyukhrijna lcamihdal uu ku halqabsaday uma dacaahum اnabiy munaafiqiintii cabdullaahi intii la socotayba nabigu isku yeedha koox falowow ru'uuso madaxay laabeen maxaan dembi oon galla annagu nibaadmaad istikfaar baan la timaado dhawaafti anuma dhig islaam baan galay kule somaasi ma taqaan hebel muxuu la seexan lahay dhig islaam baa ku maqan yacni cibaadadiiba wuxuu kaga cudurdaanaya anugu wax badanba ma gelin salaada yarta baa igu filadheh ninkii balaayo galay wax soo qasay asagoo caawadhaa soo jeedo kibirkooda markii gaalnimadoodii madaxayba laabeenba istifaartii bay diidan yihiin maxaa isbaanu loo weydiinaya maxaa anagu dembi gallay muttafaqun calayh idan maxalushaadku sheekhu kasta waa maxay munaafiqa xumaantiisu bannaanka ay timid waa la dacwayn karaa dowladdaa lagu dacwayn karaa imaamkaa loo sheegi karaa si sharkiisa dhibkiisa ummadda ay oga nabadgala waxaa kaloo ku jira ninka ilaahay u rusheega ilahay dayici maayo si daaco dhaba ah ninkii ilaahay iskugu xidha allana tala saarta runtana ku aqdaanta ilahay waa u hilinaya zayd bnu arqam oo saxaabo dhan iskugu tagee oo geeska la geliyey ilahay baa u heliyey subxaana wa tacaala runtu iyo daacadnimadu marnaba ku khasaari maysid can caaisha radi allahu tacala canha qaalat qaalad hind waxay tihi bintu cutba bni rabiica waa mucaawiye hooyadii mucaawiye hooyadii wey baad garanaysa iyadii abu sufyaan isku mar bay islaameen imra'atu ina aba sufyaan odaygeedii weeyahad rajulun shaxiixi waa nin gacan adag bay jir rajulun shaxiix waa nin bakhayla walaysa yucطiinii ima siinayo maa yakfiinii igu filan wawaladii aniga carruurtayda aniga ubadkaygay tiri waxna deeqo oo biila nama siiyo ilaa maa akhadtu minhu waxa ka xada mooye wahuwa laa yaclam isagoon ogeyn waxa anuu ka qaatay jeedkiisii iyo boorsidiisii iyo ku siiba mooyeene wax nagu filan nama siinayo ee ma ii banaantahay nabi allow istiftaagii wey istiftaagii aad soo marteen sababkii muxuu ahaa sababkii saddexaad soo ma ahayn istiftaagii wey zayd ibn arqan xadiidkii aan maraynoo kale waxaa loo deliishadaa uu daliil u yahay sababkii labaad alisticaanatu cala isaalati munkari munkarku ku hadlay iyo nebigu la yimid munaafiqan cabdulaahi ah ibna ubay buu nabigu rabay inuu ka qabto oo nabigu saasuu ugu sheego u kaalmaysta waa loo deliishadaa nabi allow ma ka qaadan kar nabig wuxuuhi khudii ka qaada maa yakfiiki wax ku deeqa waladaki iyo ubadkaada bilmacruufi si san ku qaado mar haddaan kuu fasaxay hambanine oo ninka goosanine biilka ku filan adigoo kale kala bax marka ha oo dhi mar baad ila fasaxay ah, ka xoolo gooso xoolo meel ka dhiga ha marka hawshan ma qadaa mise istifta waa isku khilaafaan marka nabigu iyo shaabici waxay qabaan waa baab ulistifta ila nabigu mar qaadi buu ahaa mar xaakim buu ahaa iyo mas-uulihii sulaan marna rasuul mubaliqa weeye marna waa caalim mufti ah intaasoo nabigu xil buu isku hayay ilaahayna u dhiibay marka hadda ma calaa jihati alqadaab ah oo qado tahay qolyaha qaba inay qado tahay sida maalikida qaybakan xaniifada waaiyo xanaabilada cafwan waxay u daliishadaan wayajuusu alqadaa'u calaa haa'ibin nin maqanoon goobta gartu ka dhacaysa aan joogin buu qaadigu xukumi karaa hadduu xug ku filan helo oo hadda waxaa la xukumay abu sufyaan oo maqan yaa la ukumay waxaa loo xukumay garti islaanti baa loo xukumay maxaa yeelay waxay sheegaysa qaraanin xoojinaya bannaanka yaalla quraysh way istaqaanaa nabiguna waa ogyahay qolyaa waxay u deliishadeen oo kale qaadigu mararka qaarkood yaxkumu bicilmihi nabi maxamed xoogwaal baa buqan abu sufyaana waa yaqaan waana isla soo koreen ilma adeerle wa iska warqabtaae qolyan waxay may waa nabigu mufti waa huna haddii baabulqada uu yahay abu sufyaan ma maqnayni makuu joogay nabigu markaa su-aasha lagu weydiiyeeye intuu u yadho waraysan lahaaye hawshu waa fatwo fatwona ooma baahna in ruuxii la raadiye ruuxa kuyimdaa su-aasha u sheegaysa almuhim abu sufyaan waxaa laga sheegay hawlun raalli uusan ka ahaynoo maxaa la yidhi wuu gacan adag yahay waa shaxiix baa la yidhi waxaa keentay in hawshaa la bannaysto he maslaxa ka weyn baa ku tacalluqdayo asaga wuxuu dayacay xaqii xaaskiisii iyo carruurtii marka in xaqa laga qaado asaga laga heliyo loo heliyo weeye wallahu subxaana wa tacala aclam